بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين نعم وبئس وما جرى مجراهما فعلان غير متصرفين نعم وبئس رافعان اسمين مقارني أو مضافين لما قارنها كالنعم عقب الكورما ويرفعان مضمرا يفسره مميز كالنعم قوما مشعر معشر وجمع تمييز وفاعل ظهر فيه خلاف عنهم قد اشتهر وما مميز وقيل فاعل في نحو النعمة ما يقول الفاضل ويذكر المخصوص بعد مبتدا أو خبر اسم ليس يبدو أبدا وإن يقدم مشعر به كفى كالعلم النعم المقتنى والمقتفى واجعلك بئس ساء واجعل فعلا من ذي ثلاثة كالنعمة مسجلة ومثل النعمة حبذا الفاعل ذا وإن تريد ذما فقل لا حبذا wawlid almakhsuusa ayan kaana laa tacdil bidaa fahuwa yubaahi lmaala wamaa siwaada rfac bixaba awfajun bilba wa duuna dandimaam lxaa kahur nicma wa bi'sa nicmo iyo bi'se iyo wamaa waxaa jaraa socday majraahumaa nicmo iyo bi'se makaanu socodkooda socday haadaa maxaluha maxalluhaa ficlaani nicma wa bi'sa labadaasi ficlaani laba ficli weeye labada ficliyo kayru mutasarifayni kuwa tasarufaya heyrkooda ah raaficaani humaa labadaa raaficaani waxay rafcinayaan ismayni laba ismi ayay rafcinayaan labada ismi oo muqaarinay al-a lala xidhiidhiyey ow mudaafayn muqaarinay al-an la xidhiidhsaday ow mudaafayni ama la idaafeeyey limaa waxa qaaranahaa asha la xidhiidhsaday wadaalika ka nicma alla wanaag badanaa cuqbal kurabaa dadka kurabadaa ciribtoodu wanaag badanaa wayarfacaani waxay rafcinayaan mudmaran damiir damiirka oo yufasiruhu uu fasirayo mumayizun tamyiiz uu fasirayo wadaalika ka nicma alla wanaag badanaa huwa shay qowman min jihati qolo u wanaag badanaa macsharuhu qolada meesha ay isugu imaanayaan weeye waxa aan ammaanta ku khasisaye halkani musanifka wuxuu ka hadlayaa nicmo iyo bisa iyo afcaal sida nicmo iyo bisa loola dhaqmo caasha wuu soo wadaayee nicma iyo uu soo hormariyey nicma iyo bisa labadaasi laba isticmaal bay carabiyada ku leeyihiin mar waxaa loo isticmaalaa wanaag alikhbaaru can alnicmati waalbu'si in laga warramayo wanaag ama xumaan ayaa loo warramaa ayaa loo isticmaalaa laba ficliyo maadiyoo mutasarifay noqonayaan markaas ee labadaa ficlina calaa wasni faaciila ayay ku imaanayaan nacima ba'isa ayay noqonayaan waayahay nacima wuu wanaagsanaaday ba'isa wuu xumaaday isla markaana mudaaricooda dulwajhayn waa kii uu ku tirinayay laamiyat alafcaal ibnu maalik raxmat ullaahi calayh waayahay oo nacima yancamu ama yancimu ba'isa yab'asu ama yabisu mutasarif weeyaanoo ismi faacil ayaa ka imaanayo ismi mafcuul ayaa ka imaanayo mudaaric ayaa ka imaanayo waka mutasarifaadkii ficligoo dhan ayaa ka imaanay taa ma aha musanifka tan uu ka hadlayo isticmaalka labaad waxa weeye liinshaai اlmadxi waاdami in loo isticmaalo cay ama ammaan la isku bilaabayo in la istusiyo inshahooda nicmo iyo bisa cay iyo ammaan inshahooda marka ay tusiyaan liinshaai ilmadxi waliinshaai اdami marka loo isticmaalo awalan ficligii maadiga ahaayee calaa wasni facilo u dhisnaa waa la bedeli caynta kasrihii saarnaa ayaa fa'da la saari cayntiina sukuun ayaa la saari danta laga leeyahayna waxa weeyaan inshaau اlmadxi waاdami in laisku tusiyaa la doonaya ilaa ficliga nacimo iyo bi'isa hadduu iska ahaado la garan maayo ficligaasi inshaau اdami iyo inshaau اlmadxi inuu u sugan yahay si la isu tusiyo liinshaa'i almadxi wa inshaa'i dami inay u sugan yihiin binyadoodaa la bedeliyo kasraha caynkii saarnaa ayaa fa'da la saaray cayntiina waa la sukuunini nicma bi'sa sidaa ayay ku imaanayaan labadaa kelima nicma iyo bi'sa ismi miyaa ficli miyaa mukhtalif bayna naxwiyiin mukhtalaf bayna naxwiyiin jumhuuru naxwiyiin oo basriyiin ay madax u yihiin iyo siiba weyhi kisaa'i laftiisoo kisaa'i kuufiyiinuu imaam u yahay maca daalika wuxuu waafaqsan yahay maanta basriyiin waxay leeyihiin waa laba ficli maadi waxaana lagu garanayaa faacilka haddii uu mu'anas noqdo taau ta'niis ayaa loo tiiray nicmat iyo bi'sat in la yidhahdaa la maqlay oo taau ta'niis loo tiiriyo waa yahay kuufiyiin qaar ka mide waxay leeyihiin nicma iyo bi'sa waa laba ismi laba ismi inay yihiinna waxaan ku garanayn xarfuljar idoo la geliyaan aragnay xarfuljarna ismi waxaan ahayn ma galo oo waxaan aragnay nicmo sayru calaa bi'sal cayri mid islaan uu jeclaa u socday dameer xunna ku dul socday sidaan qadriga ku soo marray ayaa wuxuu yidhi nicmo sayru calaa bi'sal cayru koo ee gabar u dhalatay loogu bishaareeyey gabarhaa kuu dhalataa la yidhi wallaahi maa hiya binicma alwaladu nasruhaa bukaa'un wa biruhaa sariiq buu yidhi waa yahay calaadaasi iyo ba'daa gasha xuruufuljarka ayaan ku garanaynaayo waa asmaa bay yidhaahdeen qoladan asmaada ku wadoo kuufiyiin qaarkooda qaabka ay u icraabayaan bal icraabka intaanan gaarin wadaad ibnu cusfuur la yidhaahdo raxmat ullaahi calayhi wuxuu leeyahay kuufiyiin iyo basriyiin iskuma khilaafsana nicmo iyo bi'sa xarfuljar haddaan la gelinin ficil maadi inay yihiin ee waxay isku khilaafsan yihiin oo keliya xarfuljar haddii laga hormariyo wadaadkaasaa dhexdhexaadiyey laakiin adigu sida la yaqaanee mashhuurka ah labadaa madhab inay ku jiraan wey qoladaan nicmo iyo bi'sa asmaa ku wado waxay leeyihiin nicmo iyo bi'sa mubtaday noqdaan marfuuca ka dambeeyaana bedel weeye ama bayaan buu u yahay khabarkiina waa xadfan yahay oo nicmo raju ama khabarka meel dambuu ku makhsuuskay khabarka dhigayaan nicma rajulu zaydun haddii la yidhaahdo waxay leeyihiin nicma waa mubtada bimacna almamduux ah arrajuluna bedel buu noqonayaa ama bayaan zaydna waa khabar oo nicma kan la ammaanayo alrajulu ninka zaydun zayd weeye ama nicma kan la ammaanayo alrajulu ninka ah zaydun zayd weeye bi'sa kan la caynayo bimacna almadmuum ayay ku macnaynayaan bi'sa kan la caynayo alrajulu ninka ah ama ninka zaydun zayd wey arkan xuruufuljarka la geliyey maa hiya binicma waxay ahayd waxa ismiga ka dambeeya in la jaro oo maa hiya binicma alwaladi la yidhaahdo riwaayadana waxay ku soo aroortay ismiga ka dambeeya in la rafciyo maa hiya binicma alwaladu calaa bi'sa alcayru la yidhaahdo ismigan rafcisan taabic maqduuci weeye ay leeyihiin oo taabic buu ahaan jiray waagii hore laakiin waa la goosayo mubtadaa loo qadari waa khabar mubtadihii xadfan yahay qaabkaas u icraabayaan qolada ismiga ku wado qolada ficliga ku wado waa jumhuuru naxwiyiin musanifkan uu raacaye necmo iyo bisa waa laba ficli maadi afcaasha maadigase way ka bedelan yihiin waxoogaa waxay kaga bedelan yihiin awalan faacil muطlaqay ma qaadan karayaan afcaasha waxaa la yaqaanaa faacil muطlaqay qaataanoo damiir iyo daahir iyo waxay doonaan ay faacil ka dhigtaan necmo iyo bi'sase maadaama inshaau lmadxi inshaau dami ay tusinayaan siiqadii ficliga maadi lagu yaqaanayna laga bedelay faacilka ay qaadanayaan saddex mid un waa inuu noqdaa saddexdaa waxaan ahayn faacil uma noqon karo arrin afraadoo la isku khilaafsan yahayna wuu soo wadaa saddexdaas waxa weeye ismi alwataa faacil u noqonay nicma arajulu bi'sa arajul mid alwata mid loo idaafeeyey ayaa faacil u noqonay nicma cuqbalkuramaada kuramaada uu miaaliyey iyo damiir mustatir ah isla markaana ifraad iyo tadkiir iyo istitaar loo laasimayo laguna fasirayo tamyiiz ka dambeeyo oo tamyiizka ka dambeeya u noqonayo nafaacil wuu u noqdaa oo in la yidhahdaa dhici kartaa nicma rajulan nicma alla wanaag badanaa huwa ninku rajulan min jihatin inuu wanaag badanaa wax dhici kara wey bi'sa lildaalimiina bedelan oo bisa faacilkeeda waa damiir mustatire bedelkuna u noqonaya bedelkana tamyiiz weeye bisa alla xumaa huwa shay xumaa lidaalimiina aalimiin xaal uu u sugnaaday bedelan min jihati bedel qaadasho u xumaa waayahay saddexdaa arrimood ayaa faacil u noqda arrin afraadna wuu soo wadaayo maa haddii la dabarido oo nicma maa iyo bisa maa la yidhaahdo maadaasi qolaa faacil ku wada qolana tamyiiz bay ku wadana isagaa soo wada ficlaani waa khabar muqadama nicma iyo bisa mubtada muahara nicma wa bisa labadaasi ficlaani laba ficli weeye labada ficliyo hayru mutasarifayni laba tasarufaya hayrkooda raaficaani humaa labadaa raaficaani kuba rafcinaya weeye ismayni laba ismi ayay rafcinayaan ismaynka oo muqaarinay al a la xidhiirsaday aw mudaafayni ama la idaafeeyey limaa shay qaaranahaa asha la xidhiidhsaday wadaalika ka nicma alla wanaag badanaa cuqbalkuramaai dadka kuramada ahee sharafta leh ciribtoodu wanaag badana wayarfacaani labada ficli waxay rafcinayaan mudmaran damiir damiirka oo yufasiruhu uu fasirayo mumayizun tamyiiz uu fasirayo wadaalika ka nicma alla wanaag badanaa huwa shay wanaag badanaa qowman min jihati qolo u wanaag badana macasharuhu qolada isu imaatinkoodii weeye waxaan ammaanaye macashar makhsuus weeye musanifkaa keeni doona wa jamcu وفاعل wa فيه dahr fiihi khilaafun canhumu qad ishtahar wa jamcu tamyiizin tamyiiz iyo wa faacilin faacil kulmintooda faacilka oo dahara daahir ah ishtahara khilaafun khilaaf ayaa ishtahara caanbaxay canhum naxwiyiina xaggooda ayuu ka caanbaxay fiihi kulmintaa dhexdii ayuuna ku caanbaxay yacni wuxuu leeyahay faacilka hadduu damiir noqdo damiir mustatirah tamyiiz inuu ka dambaynaya waa laazim lagu fasiro in tamyiiz la daba dhigaa laazim wey damiirka mustatirkana wuxuu u noqonayaa tamyiizka lafdan wa rutbatan kaga dambeeyo mawaadicii toddobada ahayd ee damiirshay lafdan wa rutbatan loo celinaya iyayna yay ka mid tahay wamarjicu damiiri qad ta'ahara lafdan wa rutbatan wahaada xusira haye fii baabi nicma nicmo baabkeedii wey marka eh, muxuua toddobadii ayuu ka mid yahay taa waa garanay ma dhici kartaa faacilka ismi daahira haddii uu yahay alhawato ama mid alwata ha loo idaafeeye faacilkii oo ismi daahir ah in la tamyiiziyaa ma suuroobi karto oo tamyiiziyaa faacil daahir in la isu keeno saddex madhab ayaa la khilaafsan yahay qolo muطlaqan way bannaantay leeyihiin qolona muطlaqan ma bannaanay leeyihiin qolona waxay leeyihiin tamyiizka iyo faacilka faacilka hadduu horreeye tamyiizka uu dambeeyo waa la ogol yahay laakiin tamyiizka inuu ficliga ku xiga lama ogola saddexdaa madhab ayaa la isugu khilaafsan yahay in muطlaqan loo banneeyaa iska fiican waayo samaaca wuxuu ku soo arooray dee iyadoo la tamyiisiyey sababka tamyiizka loogu diidayaana wuxuu yahay tamyiiz sidiisaba lafdigiisaba sida ka muuqata wax buu caddeeya waa mufasir faacilkan daahirkana ibhaam kuma sugna damiirka waxaa loo tamyiizinaya ibhaam ayaa ku sugnaayoo damiir lama garanaynin marjiciisa haddii aan la helin marjic buu u ahaa damiirkuu fasiraya ibhaamkii damiirka ku sugnaa ayuu baabiinay ismi daahira maxaa maxaa ibhaam oo ku sugan nicmo rajulu haddaan idhaahdo alrajulu yo ismi daahir ah wax ibhaamoo ku sugan oo tamyiiz uu fasirayaa ma jiro sidaa darteed tamyiiz looma baahna qoladaa leeyihiin qolada kale waxay leeyihiin tamyiizkan litafsiir keli uma yimaado litawkiidna wuu u yimaadaa sida xaaladoo kale oo xaalada iyo tamyiizkan labadaba mu'akid way noqdaan keliya waxay ku kala bedelan yihiin xaalada saddex arrimood ayay tawkiidisaa tamyiizkana hal arrin ayuu tawkiidiyaa xaalada saddex arrimood ay tawkiidisaayoo saaxibkay tawkiidisaa caamilkay tawkiidisaa madmuunuljumlana way tawkiidisaa amaa tamyiiz caamilka keliyuu tawkiidiyaa markaa tamyiizka mu'akid wuu noqdaaye waa tamyiiz mu'akide ha la yidhaahdo waddadaasay qolyahaa marinayaan wa jamcu tamyiizin tamyiiz kulmintii iyo wa faacilin faacil in la kulmiyo faacilka oo dahara daahira e, khilaafun khilaaf qad ishtahara khilaafka wuu caanbaxay fiihi kulmintaa dhexdii ayuu ku caanbaxay canhum marwiyan xaal uu yahay mid laga wariyo canhum naxwiyiin laga wariye ama canhum naxwiyiin xaggoodu ka caanbaxay oo tacallujiso wamaa mumayizun waqiila faacilun fii naxwi nicma maa yaquulu lfaadilu wamaa lafdiga maa a mumayizun tamyiiz weeye waqiila waxaa la yidhi faacilun faacil weeye fii naxwi nicma maa yaquulu lfaadilu lafdiga iyo waxa lamid ee dhexdiisuu faacilku yahay ama xaal uu ku sugan yahay halkanna wuxuu ka hadlayaa musanifka nicmo iyo bisa maa haddii la daba dhigo oo nicma maa bisa maa la yidhaahdo awalan horta nicma haddii maa la daba dhigo nicmo miimaa u dambeeya maana miim baa u horeeya laba isticmaal ayaa badanaa inaan la idqaaminayn nicma maa la yidhaahdo waa bannaan tahay idqaam la'aantana waxaa bannaynayaa idqaamku wuxuu waajibayaa labada kelima ee labada labada kelima ee laisku idqaamayo hal kelima markay ku labada xarafee laisku idqaamaya hal kelima marka ay ku wada jiraan markaasuu idqaamka waajibaa idqaamka waajibka musanifku waa matniga ku keeni doonaa kow iyo toban shardi buu dabada ka mari doonaa kow iyo tobankaa shardi awala milayni muxarakayni fii kilmatina ka mid a hal kelima inay ku wada sugan yihiin nicmo iyo maano laba kelima ay kala yihiin mar haddii ay laba kelimo kala noqdeen idqaamku waajib ma aha inaan la idqaamine nicma maa la yidhahda waa bannaanta in la idqaamaana way bannaan tahay nicmo miimka wuu fadxisan yahay maa miimkeedana waa fadxisan yahay labada kelima marka la isku idqaamayaana mudqamu fiihiga hore waxaa laazima mudqamka hore waxaa laazima inuu saakin yahay ee la reebo si ee sukuunkaa u suuroobo nicmo sooma ahan miimka xarakada ka qaad caynta waa reeban tahay miimkiina wuu reebi iltiqaa'u saakinayn dartii caynta uu kasri nicimaad sidaa way bannaan tahay in loo idqaamo inaan la idqaamin ee la kala fureen nicmo maa la yidhahdana waa bannaan tahay iyo bi'sa maa maada daba dhacdo ayaa laba wejli isugu khilaafsan yahay faacil weeye iyo tamyiiz weeye qolada tamyiiz weeye leh waxay ku wadaan maada inay tahay nakiro taama ah ama nakiro naaqisoo mawsuufo ah nakiro mawsuufe weeye haddii la yidhahdo waxa dabayaalla ayaa nacti u ah nakiro taamo weeye haddii la yidhaahdana waxay daba yaalla icraabka lagu qaadanaya ee shay maxduufuu nacti ka yahay iyo maye waa xaalo iyo m waddooyin kalaa la marin qolada faacil weeye leh waxay ku wadaan ismi mawsuulmaada inay tahay jumlada ka dambaysaana ay sila tahay warka wamaa lafdiga maa mumayizun tamyiiz weeye waqiila waxaa la yidhi faacilun faacil weeye fii naxwi nicma alla wanaag badanaa maa waxa yaquulu uu ka hadlayo maa wixii yaquulu uu ka hadlayay alfaadilu kii fadliga lahaa oo nicma maada faacil looga dhigo maadana mawsuulo lagu wado ama tamyiiz laga dhigo nicma alla wanaag badanaa huwa shay maa min jihati shay u wanaag badanaa shayga oo yaquulu lfaadilu kii fadliga lahaa uu ku hadlayay wayudkaru lmaqsuusu bacdu mubtadan aw khabaar asmin laysa yabduu abada wayudkaru waa la sheegi almaqsuusu maqsuuskii ayaa la sheegi bacdu nicmo iyo bi'sa iyo faacilkooda kadib ayaa la sheegay mubtada'an xaaluu mubtada yahay aw khabara smin ismi khabarkii xaal uu yahay ismiga oo laysa aan ahayn yabduu mid muuqanaya abadan weligii yacnii nicmo iyo bi'se iyo faacilkooda kadib waxaa la sheegayaa ismi rafcisan ismigaa rafcisan oo maqsuusu dami iyo maqsuusulmadxi loo yaqaano oo cidda la ammaanaya ama la caynayo ammaanta iyo cayda lagu khasisayo oo rafcisan ayaa lagu daba sheegayaa nicmo iyo bi'se iyo faacilkooda kadib ismigaa marka la rafciyo maxaa lagu rafciyey laba icraab mid unbuu qaadanayaa in la yidhaahdo waa mubtada jumlada ka hor aana khabar jumlada nicmaa khabara isna waa mubtada in la yidhahdo muahara iyo in la yidhaahdo maya waa khabare mubtadihiisibaa xadfan oo weliba mubtadahaasi waajibulxadaf weeye mawaadic toddoba may ahayd meelaha waxaan soo sheegnay nadmi lagu jamcinayeyo muxuu ahaa mubtadaha in la xasbo ay waajibaysay laa siyamaa zaydun wasaqyan laka famaa bikum min nicmatin fahaaka wanactu lmaqtuuci wanicma bisa fii dimatii sabrun jamiilda nicma iyo bisa maqsuuska daba yaalla khabarnimo haddii la icraabo mubtadaa ka xadfa mubtadahana waajibulxadaf weeye intaasuu ka hadlay wayudkaru waa la sheegi almaqsuusu maqsuuskii ayaa la sheegi bacdu bacda nicma wa bisa wa faacilayhima nicmo iyo bi'se iyo labadooda faacil kadib ayaa la sheegi mubtada'an xaaluu mubtada yahay ismigaa la rafciyo maqsuuska ah aw khabara ismin ismi khabarkii xaal uu yahay mubtada khabarkii mubtadaha oo laysa aan ahayn yabduu mid muuqanaya abaddan weligi wain yuqadam mushcirun bihi kafaa kalcilmu nicma almuqtanaa walmuqtafaa wain yuqadam haddii la hormariyo mushcirun mid tusinaya bihi maqsuus kafaa waa ku filan yahay wadaalika kal cilmu nicmo almuqtanaa walmuqtafaa weeye yacni wuxuu leeyahay musanifka nicmo iyo bi'se iyo faacilkooda kadib waxaa la sheegay makhsuus rafcisan soo ma ahayn makhsuuskaa inuu horumaraa bal ka warran laftii ma horumari karaya musanifka waxaad mooddaa inuu diidan yahay alifiyada sida ayuu ku leeyahay kaafiyada lafteeda sidaasu ku yidhi laakiin tashiil ayuu ku khilaafay oo ismiga hormaray haddii uu makhsuusnimo u suubado iyo rafcisan yahay iyo mubtada yahay jumladan dambena khabar ay u tahay kaa hormaray laftiisaa makhsuuskii ah hadduusan makhsuusnimo u suubanaynoo jumladanba lama socdo ismiga jumlo kale ayuu ka mid yahay oo waxaad tidha zaaranii اlyowma zaydun fanicma rajul zaaranii اlyowma zaydun maanta zayd ayaa isoo ziyaartay fanicma arajulu nicma arajulu ayaa u faacila zaydkii horay aad u sheegtayna zaaro faacilkeedii weeyaanoo jumladaa horuu ka mid yahay mar hadduu sidaa jumlo hore uga mid yahay maqsuus xadfanuu daalli u yahay oo nicmo iyo bi'se maqsuuskoodiiyo la xadfay ayuu calaamad iyo daalli u yahay nicma alcabdu inahu awaabun oo kale nicma alcabdu alcabdu waa faacil maqsuuskii maxduuf weeyaanoo aayadihii horreeyey ayaa waxay ammaanayeen ka hadlayeen nabiyullaahi ayuub nabiyullaahi ayuub ammaantii ay ammaanayeen aayadahaasi ayaa calaamad waxay u tahay maqsuuska xadfan haddiise maqsuuskaasi mubtada uu noqdo miaalka musanifka weeye kalcilmu nicma almuqhtara kaas horumarayee rafcisan laftiisaa maqsuuskii ah ee mushcir ma aha wain yuqadam haddii la hormariyo mushcirun mid tusiyo bihi maqsuus tusiyaa kafaa waa ku filan yahay wadaalika kalcilmu cilmiga nicma alla wanaag badanaa almuqtanaa wax la keedaysto iyo walmuqhtafaa wax la raaca wanaag badanaa almaqsuusu bilmadxi huwa waay cilmiga wey wajcal kabiisa wajcal facula min dii alaaatin ka nicma musjalan wajcal yeel saaa saa'a waxaad ka yeeshaa ka bisa bisa oo kale wajcal facula faculana waxaad ka yeeshaa min dii alaaثatin saddex mid u saaxiibe xaggii xaal uu ka ahaaday ka nicmo oo kale ka yeel musjalan xaalu yahay mid la ilaaqay wuxuu soo baabaystay musanifka nicma wa bi'sa wamaa jaraa majraahuma nicmo iyo bi'sa wuu ka soo baxay maa jaraa majraahuma ayuu halka ka bilaabaya nicmo iyo bi'sa sidoodoo kale afcaal loola dhaqmo afcaashaasi saddex qayb ayuu u qaybiyey xaqiiqa ahaanna hal qayb bay isku yihiin laakiin axkaam ay kala leeyihiin darteeda ayuu u qaybiyey saddexdaa qayb waxa weeyaa ficliga saa'a la yidhaahdo iyo ficli ulaai oo facuulo loo bineeyey iyo xabba oo daal la daba dhigay saddexdaa qeyb ayuu u qaybiyey saddexda qeyb hal qeyb ayay xaqiiq ahaan isku yihiin oo waxaa jiraa ficli kasta oo ulaai ah hadduu faculo ahaa allaba sahal hadduu facalo iyo facilo ahaa ficli kastaoo ulaai ah waxaa bannaan calaa wasni faculo in loo dhiso ficli kastaoo ulaai ah calaa wasni faculo in loo dhiso isla markaana inshaau lmadxi iyo inshaau dami la isku tusiyo nicmo iyo bisa ay la mid noqdaan ficliga waaliga hore mucadahad buu ahaan jiray xataa qaasid buu noqoni daraba zaydun camran soo ma ahan waxaad leedahay daruba arajulu waa ninku garaac badana daruba alla garaac badana arajulu ninku garaac badana waa yahay saddex ficli ayaa laga soo reeba saddexda ficliba facilaah calimo iyo samica iyo jahiila saddexdaa ficli inshaau lmadxi iyo inshaau dami marka loo isticmaalayo iyagoo dhismahoodii loo baaqi yeelay oo sidoodii facilo u ah ayaa loo isticmaalaa carab ayaana sidaa laga maqlay amaa afcaasha kale oo dhan oo ulaaiga ah calaa wasni facule inta loo dhiso sida nicmo iyo bi'se in loo isticmaalaa bannaan waxayse kaga bedelan yihiin shan wej khudariga lix wej buu leeyahay laakiin hal wej maa ma fiicna shan wej ayay kaga bedelan yihiin shantaa wej ay kaga bedelan yihiin wejka hore waxaa weeye nicmo iyo bi'se inshaaulmadxi iyo inshaa'udami ha u sugnaadeene tacajub ma ayan wadanin wax la yaab iyo tacajub ma ayan ma ayan dibnisneen afcaashan calaa wasni faculo loo dhisay ee isla markaana inshaaulmadxi iyo inshaa'udami la isku tusinaya mudamanatun macna tacajub ah tacajub macnihiisaa la dhexgelin oo daruba rajulu ninka marka aad leedahay ninka inuu garaac badan yahay ayaad ku sheegahaysa maca daalika tacajub ayaa dimnisanoo waad la yaaban tahay waayahay macnaha waa ku khilaafsan yihiinoo tacajub ayay dumnisan yihiin waxaa kale faacil daahire marka ay qaataan nicmo iyo bisa faacilkooda daahirkii al waa inuu wataa ama mid al wata loo idaafeeye soo ma ahayn ayagu faacil kastaa ficlika faacil kastaa u faacil noqon kara ismi kastaa u faacil noqon kara ee al inuu wato iyo mid al wata in loo idaafeeyo waxba laazima calam ayaa faacil u noqon karaa xataa oo daruba zaydu inaad tidhahdaa kuu bannaan waa arrin labaaday ku khilaafsan yihiin arrin saddexaad ay ku khilaafsan yihiin faacilka hadduu damiir yahay damiirkaasi waxaa bannaan wax ka horreeya inuu tamyiiz in la dabadhiga laazim maaha wax ka horreeya inuu u noqdaa bannaan waa arrin waxaa ka horreeya inuu mutaabaqeeyo ilaa nicmo iyo bisa damiirka ay rafcinayaan cidna muusan mutaabaqaynayni ifraad iyo tadkiiraa loo laazimaya damiirkan ficliga ulaaigae facuulo loo dhisay uu rafcinayo isla markaana wax ka hore u noqonayo waxaa ka hor uu mudaabaqaynayaa ifraadan wa tadkiiran wagayrihima yuu ku mudaabaqayni adigu awjuh noocaasi ayuu ku khilaafsan yahay laakiin sida kale nicmo iyo bisa ayuu la mid yahay arrinka ayuu ka hadlaya wajcal yel saa'adan goonnida u soo saaray isticmaalkaa ku badan uu gooni u sheegayaaye ficliga asalkiisa wuxuu ahaa sawa'a isagoo sawaa facuulo loo dhisay oo sawua ayaa loo dhisay aliftiina wawdiina alif ayaa loo bedelaysaa yaani waa ficli facuulo loo dhisay oo keliya afcaasha kale uu la mid yahay facuulo loo dhisayo goonni ahaaneed wuxuu ugu sheegayo isticmaalka ku badan wajcal yeel ka biisa biisa oo kale ka yeel saaa ficliga saaa wajcal yeel facuula wasanka facuulaah min dii alaaثatin saddex mid u saaxiibe xaggii xaal uu ka ahaaday ka nicmo sida nicmoo kale ka yeel mustjalan xaalu yahay mid la ilaaqay wamilu nicma xabada alfaaciluda wain turid daman faqul laa xabada wamilu nicma nicmo ayuu la mid yahay xabada alfaacilu faacilkana daa wey wain turid haddii aad doonto daman cayna faqul waxaad tidhaahdaa laa xabada yacni wuxuu leeyahay nicma iyo bisa meeshooda waxaa la maryaa xabba oo daa la daba dhigo daadaana u faacila ah habadaada saddex wej miyaas ilaa afar wej ayaa laisugu khilaafsan ibnu caqiilkaa soo wada raraya ayaa laisugu khilaafsan yahay qole waxay leeyihiin xabadaa ismi hal ismi xaba iyo daa ayaa la istarkiibiya hal ismi bay isla noqdeen qolana xaba iyo daa ayaa la istarkiibiya hal ficli bay isla noqdeen qolana way tafsiilinayaanoo musanifka waddada uu maray wey oo xaba ficli maadinimadeedii ayay baaqi ku tahay daadana waa waa ismulishaaro qariiba weliba waana faacil isla markaana daadan lama bedeli karo musanifkaa soo wada waa yahay oo waxaad leedahay xabba alla wanaag badanaa daa kani wanaag badana daadaasina bedeli maysa daadaa faacila haddii aad cayni oo inshaau dami aad u jeedo xabada laa ka hormari oo waxaad tidhahdaa laa xabbadaa laa xabba ma wanaagsana daakani ayuu macnihii noqonaya alaa xabbadaa ahlulmalaa hayra annahu idaa dukirat mayun falaa xabbadaa hiya iyo baytu shaacira alaa xabadaa ahlulmala war meesha male la yidhaahdo dadkeedu fiicana hayra annahu idaa dukirat mayun gabadhi mayo marka la sheego falaa xaba wax wanaagee daa gabadha uma sugna daa kani uma sugna hiya almaqsuusu bidami cayda wax aan ku khasisayo hiya gabadha weeye marka xaba daa haddii aad cay u jeedo laa ka hormari sidaa ayuu ujeedaa wa milu nicma khabar muqadama waxabadaa lafdigaa milu nicmo nicmo ayuu la mid yahay alfaacilu faacilkana daa weeye wain turid haddii aad dooni daman cayna faqul waxaad tidhaahdaa laa xabadaa dheh wawlida almakhsuusa ayan kaana laa tacdil bidaa fahuwa yudaahi lmaala wawli la xidhiiri daakani daa lafdiga daa ee almaqsuusa maqsuuska la xidhiiri ayankii kaana uu ahaadaba laa tacdil hala leexanin bidaa daa hala leexanin fa huwa daa yudaahi wuxuu shabbahayaa almaala maahmaha ayuu shabihiye yani wuxuu leeyahay daa waa faacil sooma uusan dhihin daada waxaad ka dambaysiisaa weligaaba maqsuus maqsuusulmadxiga ama maqsuusuldamiga ka dambaysii marka aad ka dambaysiiso maqsuuska macnaha iyo maqsuudka iyo danta loo jeeda waafaji amaa daa miyaa weligaa habedeli hal nin haddii aad ammaani iyo laba nin haddii aad ammaani iyo rag badan haddii aad ammaani iyo hal haweeney iyo laba hawaaninaya haween badan iyo haddii aad ammaani weligaa daa habedine ilaa daa ismulishaarankii aan ka soo hadlaynay mufrad mudakari ayaa lagu ishaaraya bidaali mufradin mudakarin ashir ay ahay mufrad mudakarnimadeedii lafdigiisii u daaha bedeli oo maxaadan u bedelaynin waxa la ishaarayaaba hadduu hadday hal gabar tahay diimaa la dhahay laba nin hadday yihiin daani laba gabdhood taani soo arrinku sidaa ma ahayda jamca dii ay yihiin ulaa'i in la yidhaahdo may lama bedelay waxaan loo bedelaynin maal buu shabbaha almul laa tuayar mahmah lama bedelo mahmaha sideedaba sida loo maqlay umbaa weligeedba lagu wada hadday af soomaali tahay iyo hadday <laughs> carabi tahay iyo mahmaha lama bedelo sidii loo maqlay koo ah islaan duqoo xoolo geel iyo waxaas hulaa iyo ari ah, ayaa wuxuu guursaday islaanto gabadho yaruu guursaday asaga oday waay waxoogaa haddii la wada joogo waa ku caasigaroobey waxay tiri adigu odayaa tahay niyow waa inaad i furtaa walow ima iska joogtid caano iyo waxaanaad haysatahay may may caano waxba tari maayaa ifur wuu fure jiilaal koo wiil dhallinyaray guursatay oo shilin aan haysanin faqiir ah laakiin dhallinyaro ah jiilaal sidan oo kalea dhacday daran islaantii waa gaajootay odaygii hewaanay is aqooni jireen waa u timid niyow adig xoolo badanaa leeya waa gaajoonne waxoogaa badna siiw asayfa dayacti labanu jira asayfa dayacti labana waagii barwaaqada caanaha hadlaysoo dulmise maxaa isaga joogi waaso aadama caasigaroobino waa yahay ee ruux kasta oo shay uu u sahlanaa markuu u sahlanaa diiday hadhow shaygii markuu adkaadee kadib dib ka soo laabtay ee shaygii dalbayo ayaa loogu mahmaha nin ha noqdo dayacti taada wada hoos dhigi naag ha noqdo laba nin laba naag jaba waxay doonaan ha noqon mael lama bedelo mahmahda lama bedelo oo shan nin hadday yihiin asayfa dayacti labanaad leedahay waqtu barwaaqadii caanaha dayacdi waa islaayahay ee kuwan islaamma ma ahayn maxaa dayacti u leedahay dayactu maadahdi maya maya mael lama eh, lama bedelo maha maha lama bedelo sideeda ayaa loo daayaa macnihii wakaa wowli la xidhiiri daa lafdiga daaa almaksuusa maksuuska la xidhiiri ayan kii kaana maksuuska u noqdaba noocu doonaaba ha noqdee laa tacdil hala leexanin bidaa lafdiga daai hala leexanin fa huwa daa yudaahii wuxuu shabbahaa almaala mahmah ayuu shabbahaayey wamaa siwaada rfac bixaba ow fajub bilba waduuna dandi maamulxaakau warfac rafci maa wixii siwaa daadaa ka soo hadhay bixabba ku rafci ow fajurre ama jar bilbaa'i ba ku jar wandimaamulxaa'i xada godaalkeeda kaura wuu batay duuna daa daa la'aanteeda xaal uu yahay yacni wuxuu leeyahay xabba waa afcaashii inshaaulmadxiga la isku tusinayey ulaaigana ahaydoo calaa wasni facula loo binaynay xababuu asalkii ahaa hadduu xababa ahaa xabuba ayaa loo bineeyey calaa wasni facula calaa wasni facula haddii loo bineeyey daadaa faacil looga dhigay labadii baana waa la isku idqaami xabadaa waxaa bannaan daada in laga gooyo oo xaba rajulu la yidhahdo waa bannaantahy ama xaba zaydu xaba rajulu haddii la yidhahdo faacilka in la rafciya waa bannaantahy oo xaba rajulu la yidhahdo in ba lagu jaro xaba birajuli la yidhaahdaana ka badanba kaba fiican xaba birajul ba zaa'ida in faacilka lagu jaraa badan oo xaba birajul la yidhaahdo waxaaba dhici karta xabasoo xabuba looma binaynin ba'da dhexda ee damaheeda xa'da in la saaro oo xubba la yidhaahdana way dhici karta wandimaamulxaakatu sidaa ayuu u jeedaa xubba in la yidhaahdana way suuroobi karta waana musama ficliga majhuul ma ah warfac rafci maa waxaasi waa daadaa ka soo haray rafci bixabba xabba ku rafci oo faacil rafcisan oga dhig ow fajura ama ku jar bilbaai ba ku jar ba zaa'idaa wandimaamulxaa'i xaada daminteeda kaura wuu batay duuna daa daa la'aanteeda xal ay tahay xudba in la yidhaahdaa badan wallahu aclam sala allahu waslama wbaaraka calaa nabiyina maxamed